gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacanoo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan rediyo kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa kow iyo tobanka bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee b s f puntland oo caawa gaaray degmada wasiil ee gobolka mudug oo uu ka socda abaabul al-shabaab la doonayo in laga saaro degmada xarar dheere oo ah fariinsinka shabaab ugu weyn ee gobolka mudug sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan fahamka federaalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay dowladda u hogaamiye u aragto in maamul goboleed gaar isu taago si ka madax bannaan dowladda federaalka ah sidoo kale caawa waxaan idiin haynaa taliyaha booliska gobolka banaadir waxa uu sheegay in culays badan uu ka jiro fulinta xukunada ay rido maxkamadda gobolka banaadir oo ay jiraan saraakiil ciidamo hubaysan wata oo is hortaag ku sameeya fulinta xukunadaas ciidamada dowladdana waxay maanta la wareegeen deegaanka ceelbacad oo ku yaala sohdinta ay wadaagaan gobolada shabeellada dhexe galgaduud sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aan ku eegi doono dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabeelle oo weli ku guulaysan la inay qaadaan isbaarooyinka dadka shacabka lagu dhibaateeyo ee yaala shabeellada dhexe qodobadaas ayaan barnaamijkeena xog waraysi caawa ku eegi doonaa xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadan waxaan idin hayna haystaan

bar waxaa iskale geedka beeyada muxurland waxaana wakiilka ah jaamac marka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iska leh garaslan waxaana wakiil ka ah madkarow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iska mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribacaa soo harayna waxba nooma galee naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya saluuga iska dha nin seexday iyo ni soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yiri ninka seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa saluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kale arkay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay waa hagaag barnaamijkan xog wareysi ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee puntland ee b s f la ayaa markii ugu horreysay caawa waxay gaareen degmada wasil ee koonfurta gobolka mudug kuwaasi oo qeyb ka noqon doona weerarka la doonayo in lagu qaado fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka mudug ciidamada b s f ee puntland ayaana garab siin doona ciidamada danab ee milatariga ah ee soomaaliya waxayna si wada jira ah iskaga kaashan doonaan duulaanka ka dhanka al-shabaab ee ka socda koonfurta gobolka mudug oo ay ugu weyn tahay fariisimaha ugu weyn shabaab ay ku leeyihiin degmada dheere ee gobolkaasi haddaba wararkii ugu danbiyay arrimaha la xiriira wariyaheyna xasan axmed maxamed ayaana goordha wax ka weydiiyey xasanaad mahadsan tahay degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug waxaa caawa maqarnimada gaaray kadibna magaalada hobyo gobolka mudug wasii gudbay ciidamo ka tirsan kuwa b s f ee puntland ee leedahay kuwaasuu gacanta ku haya dowladda mareykanka islamarkaasna ayadu ay tababartay waxaa la sheegay in ciidankaasi qeyb ay ka noqon doonaan howlgalka milatari ee lagu doonayaa in lagu weeraro fariisimaha dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaan magaalada xarar dheere ee gobolka mudug oo hadda fariisin xoogan ay ku leeyihiin xubnaha ka tirtirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ciidamada amniga kamida ah waxay dhacdoodan u xaqiijiyeen in ciidankaasi garab ay soo daraan ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka ee kuwa galmudug ku sugan deegaanka islamarkaasna qorshoodu yahay inay qayb ay ka noqdaan duulaanka military ee lagu doonayo in lagu weero farsamaha kooxda al-shabaab ay ku leedahay deegaana ka tirsan gobolka gaar ahaan magaalada xardheere oo in ka badan shan iyo toban sana ay ku sano xubnaha ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ciidamadan b s f puntland halkay ka soo amabaxeen markii hore saraakiil ciidamada amniga kamid waxay xaqiijiyeen in taliskooda ku yaala magaalada boosaaso gobolka bari ay kasoo baxeen si ay qayb u noqdaan howlgalka milatari islamarkaasna ay doonayaan in ay ku garaabsiyaan ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka howlgalka ka socda deegaanka gaar ahaan gobolka mudug oo lagu doonayo in lagu weeraro farisinka ee al-shabaab ay ku leeyihiin degmada xaradheere iyo guud ahaan gobolka markaad iskusoo habadhaas ah, qayba ka noqon doonaan ciidamada milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koob iyo ciidamada dadka deegaanka ah galmudug iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee ku sugan eh, deegaanada galmudug gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada xubyo oo la doonayo in mamaha soo aadan ay weeraraan xubnaha al-shabaab ee gobolka waay xasan ugu dambeyn halkee wax marayaan kulamadii ugu dambeeyey eh, saacadihii lasoo dhaafay amba maalmihii aan kasoo gudubnay ka socday wisel si guud hadalka ayuga socdaa dagaalka ku aadan in la weerarayo dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka general maxamed halil taliyaha qaybta koob labaatan xasan maxamed aako ah, xasan jaabic iyo saraakiil kale oo qaybka ah saraakiisha ururada ciidamada kala duwan ayaa ku sugan gobolka waxaana dhammaan isla gartay in saacadaha iyo maalmaha soo aadanba si guud loo weeraro soo furisan oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku deegaano ka tirsan gobolka gaar ahaan magaalada xaar dheere oo hadda afar saf weyn dagaalamayaasha al-shabaab ay ku gobolka xasan axmed maxamed waa uu mahadsan yahay dhinaca kale ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka maanta waxay la wareegeen deegaanka ceelbacad layidhaahdo oo ku yaala sohdinta ay wadaagaan gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud deegaankan ayaa muddo waxaa gacanta ku hayay al-shabaab warar aan helayno ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskarabsanaya ay si nabad ah kula wareegeen ceelbacad bal markaan haddii aan eegno taliyaha booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin waxa uu sheegay in colays badan uu ka jiro fulinta xukunada ay rido maxkamadda gobolka banaadir si gaara ah xukunada dholalka la xiriira oo ay jiraan saraakiil ciidamo hubaysan wata kuwaasi oo ishortaag ku sameeya sida uu sheegay fulinta xukunadaas hadalkan ayuu ka sheegay shir sanadeedka garsoorka oo maanta muqdisho lagu qabtay dowlad walba waxaa asal u ah sharciga iyo garsoorka iyo cadaaladda haddii sharciga uu adkaado oo garsoorku adkaado oo cadaaladu adkaato waxaa yaraanahaya kareemka waxaa yaraanahaya dembiga waxaa yaraanahaya dhibaatooyinka waxaa yaraanahaya dadka dacwoonahaya kala dacwoonahaya waxaa yaraanahaya dadka isdhacahaya runtii sidaad la socotaan dhammaantiin gaabkii iyo wadashaqayn la-aantii ka jirtay waqtiyadii lasoo dhaafay waxay keeneen in la cadaala doonto nimankaa duurka ku jiro taleefonkana cilaha geedaha la hoos fadhiya si taas looga gudbo waxaan go-aansanay in maxkamadaha cadaaladda iyo buliisku si dhaba ay u wada shaqeeyaan si looga maarmo dadka soomaaliyeed si looga maarmo in dadka soomaaliyeed ay cadaalad u doontaan nimanka khawaarijta oo cadowga ka aan ahaan annagu waxaan qaadnay in aan isreform garayno oo cid kasta oon ku tuhmayna inay cadaalad darra ka shaqaynayso inaan soo qabno anagoo kaashanayna xeer ilaalinta wada shaqeyno ka dhexayso iyo maxkamadaha insha allahu tacaala waana wadi doonaa waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo buliisa oo cadaaladdarra ka shaqaysa oo dadka dulmisa inaan maxkamadda horkeenno oo dadka sida loo xukumayo kale loo xukumo markhaatina ay ka noqdaan ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala soomaalidu waxay ku mahmahdaa gacan daahiraa wax daahirisa qodobka saddexaad oon rabaa inaan ka hadla waxay tahay garsoorku wuxuu xoog yeelanayaa marka dhammaanteen aan ka wada shaqayno warqad ay soo baxdo qofka muwaadinka uu dacwoodo ou dacwo tago shan sano afar sano saddex sano ay socoto maxkamadda gobolka uu tago loo celsho gobolka banaadir ee la yidhaahdo waxaana la soo saxo warqadyadaha dhulka quseeyan ka hadla kadib markii la keena kadib haddana racfaan la qaato maxkamadda racfaanka la tago maxkamadda sare la tago dibi-egoys la tago xukunka uu soo baxo markii la xukumo oo buliiska ha fuliyaan la yidhaahdo oo aan nimaad oo shaqadii hala qabta la maago ayaa waxaa caqabad ku noqonaya sargaal corneyl ah oo corneyl heb la leeyahay wuxuu haystaa dariiskii ciidanka wuxuu qaadanayaa mushaarka ciidanka wuxuu wataa staaf ciidanka ciidanka xoog qalabka sida ah waa haystaa rasaastii markaas wuxuu uga hor imaanayaa sharcigii wuxuu hor istaagan yahay qofkii muwaadinka ahaa ee shan sano soo maray dhibaatadaas oo dhibtoonayay in xoolihiis uu helo ama in la qarsado maahan ruantii caqabadaha haddii la qarsho oo la qarsho wax agaagaya ma jiraan oo la asturo la yirahda hala asturo hala waxeeyo waxaa la rabaa haddii dalka cadaalad laga rabo in sargaalka qabiilka ku difaacaya muwaadinka soomaaliyeed xoolihiisa inuu ku dhaafiyo rabo nin adeerkiisa inuu kula difaacan rabo in laga qabto oo maxkamaddu markuu istaago annagu waxaan keenaynaa waxa ugu horeysa inaan taarki soo dirno maxkamadda ciidamada qalabka sida aan u gudbino maxkamaddana aan u sheegno wax hor istaagay caqabadda hor istaagtay in la fuliyo waxaan rabaa marka in maxkamada ciidamada qaranku sida garsoorku inay gaarsiiyaan cidda qusaysa in sargaalkaas mushaarka laga jaro loo digo la waco hadduu diido xuquuqda laga jaro la ruqseeyo kadib mooryaanu noqonayaa hadda laakiin haddaan la diriro nin sargaala ah mushaar qaadanaya korneel macalimahdi iyo korneel xasan baa dirra laleeyahay oo ciidanka xooga dalka soomaaliya oo boliis anaa ninka tuuga ahaa waa korneel waa isku mid sambal marka in dadka waxaa la rabaa sharciga uu shaqeeyo oo marka ugu horreyso uu qabto dadka sharciga ka hor imaanaya intaan taas runtii inta ay taagan tahay in nin sargaal sheeganayo uu xuquuqda muwaadin soomaaliyeed inuu xoog ku dhaafiyo uu ka shaqaynayo shabaabkay dadku cadaalad u doonanayaan madaxda qarankana waa u sheegay halkaana waa ka sheegayaa soomaaliyana waxay beeshay aslanba in runta laysku sheego macnaha laisku mujaamaleynaya ama inta kan waaye kaas waaye waa la gaara waa la qabana waa la yeelaa dalkan hadduu nabad rabo oo la rabo dadka in loo garsooro qof kastoo naga mid ukunta ka sheegaa la rabaa kana cadaalad sameeyo aniga waxaan ballan qaadaya annaga booliiska ah wixii naga aadan oo karaankeya inaanan qarin inaanan reehebel dhehin waxaan xaq u aragno inaan qof kasta kula dhiirano dhaano waxaana waa nala qaldan tahay macnaha waxaan iyo waxaan waana la qaldan tahay hadday sharci saaran tahana sharcina saar hadday sharci saarana halaga qabto waxaan wax ka qaban weyne inaan kor u sheegnaan aan karnaa macnaha inta aan qaban karno oo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo toban iyo waa qabanaynaa laakiin eh, nin saddex baabuur shan baabuur oo tignika wata oo ay ku dhimanayso konton qof oo sargaal ah uma dhaqaaqi karayno gaashaan la sareeya eh, mahdi cumar muumin taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa dhinaca kale haddii aan egno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta hadal ka jeediyey shirsannadeedka garsoorka dalka ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowra oo hoos imaanayay arrimaha garsoorka iyo federaaleynta waxyaabaha uu soo qaaday madaxweynuhu waxaa ka mid ah in dowladda federaalka ay xoojin doonto in garsoorka uu noqdo mid si madax bannaan ku wajahowliisa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka hadlay arinta federaaleynta oo ku sheegay in la isku qaldayo in dalka la federaaleeyo iyo in si guud dalka la iskugu hayo marnaba waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in maamul goboleed si gaara ah isu taago isagoo ku dhawaaqaya inuu ka madax bannaan yahay dowladda dhexe rabitaankeennu mar walba wuxuu ahaa garsoorka in garsoor la wada leeyahay oo dadka soomaaliyeed taladooda iyo qiyamka ay leeyihiin lagu saleeyey inuu noqdo ayay ahayd isla sanadkaas waxaa la diyaariyey xeerkii lagu dhisi lahaa adeega garsoorka bishii julaay kii golaha shacabka ayaa ansixiyey xeerkii iyadoo culays ka jiray dhinacyo siyaasadeed oo xilligaas taagnaa hase yeeshee markii xeerkii ilaa hadda uu jiraa la ansixiyey adeega garsoorka in shakhsiyaadkii adeega garsoorka noqon lahaa ee dastuurka ku-meelgaarka biriga uu tilmaamayey ay xukuumaddii soo barboosgaraysay baarlamaanka waa mari waay golaha shacabka ayaa jira markaa aqalka sare ma jirin beriga ma marin waa mari weysay oo waa baarlamaanka uu soo celiyey asbaabo oo xoogaa aad iyo aada u dhib badnaayo farsamo oo caqabada ahayoon laga gudbi karin ayaa la dhibaatooyinka markaa naga jira soomaaliya berigaana jiray welina meelaha qaarkood ku dambeeya waxay tahay wax walba inay naga siyaasadaysan yihiin wax inay naga siyaasadaysnaan aanan u baahnayn in ay naga markay siyaasadda kore looga soo heshiiyo ama la iska fahmo in markay farsamo joogtay oo wixii in la nambariyo oo la kala waxeeyo loo baahnay haddana kor loo celiyo oo meeshii siyaasadda iyo doodii siyaasadda la geliyo iyo dad yar oo xafiiltan is haysto iyo dhaqanka dee jiro soo jiray welina jiro oo ah beelaynta wixii in la beeleeyo ayadoo ay ahayd waxaan wax xirfad iyo aqoon iyo muxuua ah khabiir u baahan in la yidhaahdo mar walba dastuurkeennuna marar badan kumaalgaarkaana marar badani oo waxaasi uu xeerinayo guddiyada iyo siday u dhisan yihiin iyo qaabka eh, fikirka ku jira markaad eegto marka dhibaatooyinkaas ayaa horyimida golihii adeega garsoorka ilaa berigaas ilaa maanta weli waa naga maqan yahay nooma samaysna dib u eegista dastuurka hadda lagu jiro ayaa ku doorshoontay qodobada dib loo eegayo oo laga hadlayo ayay ku jirtaa farsamo ahaan federaaleynta waa laga hadlay wax badanaa marka hadda doodaha socdo sagaalkii xubnood miyuu ahaanayaa ma ka badanayaa sidee noqonayaa oo ay u badan tahayna in laga badiyo si hore loogu socdo waxaan rabnaa marka arinta federaaleynta garsoorka arrinta federaaleedka garsoorka modeello badan ayaa ka jira dunida oo nidaamka federaalka ahi uu adeegsado marka haddee wax walba ha jiraan in modeel kasta iyo nidaam kasta oo la dejiyeyna ummad unbaa baahideedii iyo duruufaheedii berigaa jira lagu saleeyey ee maxaanku rahday waxii ayado qur-aan oo soo degana ma ahayn meel kalena lagama keena dad inta isku tegay tashaday oo yidhi war maanta maxaana dhaqaa garsoor noocee aan u baahannahay amni noocee aan u baahannahay nidaam maxaanku iraaday dhaqaale nooce waxaas looga hadlay sidaas ayaan anaguna ka mid noqonnay dib ayaan u eegnay war maanta awooddeenna dhaqaale marka la fiiriyo oo awooddeenna maxaanku irahday siyaasadeed marka la fiiriyo oo awooddeenna muxuu ahay dadkeenna shacbiga ah iyo sida ay maanta xaaladoodu tahay la eego garsoorka ay ku qanci karaan ee aan fulin karno ilaan waata hadda laga hadlayay fulintii ayaa wax badan ay u dhicisoobeen waata la leeyahay midka aan fuli karnahay awooddiisa aan leenahay duruufaheenna maanta marka la cabbiro waa maxay dood oho dheer ayaa la galay waxaana la isla gartay nidaam garsoor oo federaalaysan oo maantane awooddeennu meesha ay joogto aan qiyaasnay inaan fuli karno waa laga yaabaa kuwa kasii qurqurxan ama laga jeclaan lahaa inay jiraan laakiin xaqiiqadu ay tahay inaanan fuli karin awood dhaqaale aan ku fulina aanan heli karin maxaan ku idhaahdaye awood aqooneed iyo khibrad aan ku fulina aanan heli karin duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo wacyiga dadkeennu aanu saamaxaynin caqabadahaasoo dhan iyadoo la tixgelinayo ayaa nidaamka federaaleynta garsoorka aan qaadanay waa laga yaabaa marka lasoo bandhigo dadku inay su-aalo badan ka keenaan oo ayadaa warsay suurtagal ku tahay sida hadda uu tilmaamayey gudoomiyaha muxuu ahaay eh, maxkamadda sare dalka in aan isku tagno kalsooni aan abuurno oo maxkamadda degmada joogtahay ee degmada fog ee maxaanku irahday dalka geegskaa jirtahay ay dacwad heer federaala ah inay qaadi karto haddii kale haddii aan dhahno maxkamaddii degmada ee heer dowlad goboleedna halkanay ku taallaa maxkamaddii degmada ee heer federaalna halkanay ku taalla oo meesha intaan ka soo bilaabno aan meel walba laba maxkamadoodoo isbarbartaal aan dhigno waa laga yaabaa mashaakilaad badan inay daaweynayso laakiin mashaakilaad kale oo iyagana ka abuurmayaa jiro oo kuwii aan soo tilmaamay ka mid a ah, sidaas daraaddeed waajibka noo yaalahay wuxuu yahay siyaasiyiinta haddaan nahay mustawo kasta leh kalsooni abuurid dadka horta inay arkaan ay ku qancaan waxaana inay shaqaynayaan markay ku qancaan kadib waxa waaye dadku waa waa aqbalayaan waana ku soconayaan dadka soomaaliyeed ee duruufaha al-shabaab nagu hayay waa la sheegay waxaa ka mid ahay nidaamka garsoorka oo dadku ay ku kalsoonaa waayeen nidaamka garsoorka oo mid kale oo cabsi iyo fulin xaddhaaf ah oo maxaanku irahda qaanuun iyo shareeco ay ku salaysantaha aanay jirin barbar yaallo oo sharcigii sharci duureedkii oo nin walba ninka ku xoog badan yahay inuu ka adag yahay ahay lagu dhaqayo wax badan baa isdugsaday maanta waxaan rabnaa dadkeenna inaan horta koow marka koowaad dhinaca amniga cabsida inaan ka qaadno waxaa soo haray wasiirku hadda kays halkan laga dhawaajiyey oo maxaanku ku irahday taliyaheena qaybta guudna uu sheegay sida uu wasiirka hadda halkan ka dhawaajiyo waxaas waa soo jiri jireen mana la inkiraayo maantana weli waa jiraan waa xaqiiqo laakiin waxaan rabnaa taliyaha qaybta iyo qaybaha kale ee booliiska iyo waxa weli sharciyaa jiro ciidanka qalabka sida maxkamaday leeyihiin meel u taagan oo xeerarkeeda iyo nidaamkooda iyo disibliinkooda iyo wuxuu ilaalisa sarkaalka waxaa samaynayaa waa in inta lasoo dacweeya maxkamad ciidamada qalabka sida la geeyo haddii maxkamaddu ay la safatay raalli ka noqoto markaas waa mushkilo kale oo weyn oo markaa u baahan xal oo meel kale iyo mustawo kale in laga raadiyo u baahan laakiin haddii wiil yaroo labxidiglaa istaago afar askari wato uu maya waraa baxa booliiska uu soo yiraa booliiska hadday iska soo noqdaan yira meesha xabadaha ka dhacayse xabado inay ka dhacday ma rabnay waa iska soo noqonay ay yiraahdaan macquul ma aha waa in mustawo kale la qaadaa xidiglahan laba xidiglahan korneylkan janankan ama militaria ama booliisa ama maxaanku irahda nabad sugida ama maxaanku irahda ciidanka asluubta ah ee ciidankii dowladda iyo qalabkii dowladda inta soo qaatay inuu ku hor istaaga rabo sharcigii dowladda iyo dalka hadda aniga sabab looga caajiso ama muxuu ahay loo waxay ma aqaan si loo fuliyo shareecada dalka iyo qawaaniinta waa in loo dhintaa maalin walba maxkamada daday dil inta ku xukunta tiirka la geeya la dilaa soo maha muxuu halleeyey waa tabar darnaa miya kaasi kan hadda oo la sheegayo oo xukunkii maxkamadda hortaagan yaha laleeyahay muxuu ka duwan yahay kaa qoryo haystaa daraaddeeda ma dhici karto wax dhacaya maaha kaysaska saas oo booliiska ka horyimaada booliisku waa ciddii eh, maxkamadaha xeer ilaalintu iyo maxkamaddu gacnamo qabto ee dhulka ku tagtay dad kusoo qabsato gacmama qabto ay ku fuliso muxuu ahaay wixii ay gaartay waxaa adeegaas u hayaa waa booliiska oo inuu dadka hor keeno ninkii sharciga ku qaldamana maxkamadda sharciga oo hor keena laga rabo kii ay xukunteen inuu fuliyo laga rabo kii hor istaagana sharciga ha geeyo waxaa soo haray mashruuca federaaleynta dalka federaaleynta dalka xasan sheekhna ma keenin maalint hadda iska dhaafay markii horeu imaanayana oo aan noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee kumeelgaarka markii laga baxay madaxweyne dalka ka noqday nidaamka garsoorka waa yiilay dastuurka kumeelgaarka ee maanta waa dhammaystiraynaa aan leenahay waa yiilay asigayna ku qoran tahay dalku inuu dal federaal yahay rabid iyo rabitaan la-aan ma aha ninkii mas-uul dowladeed noqdaahay waa inuu dastuurkaas u hogaansamaa uu fuliyaa haddii wax ay su-aalo ka jiraan ama wax ka qaldeen dadka soomaaliyeed loo bandhigaa waxaan laakiin wixii loo bandhigi mahayn federaaleynti waan u istaagnay markii hore waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas ilaahay intaasuu nagu guuleeyey maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaaleynta hoos u dadejinta waaye waxa naga dhiman dalkan laba waxyaabood inaan laysku qaldinaan rabaa dalka in la federaaleeyo waa mid dalka in laysku haayo oo hal dal ou noqdaana waa mid kale dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya jamhuuriyad la yidhaahaana oo hal ka mid ah eh, labada boqol ee eh, dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahaan nahay hal dowladaan nahay hal dalaan nahay muwaadinka soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaado ama geeskaa kale dalka ha uga noolaado isku xuquuq waaye mid muwaadinka darajada koobaad iyo muwaadinka darajada labaad ma qabno weligeedna sooma qabin haddana ma qabayno sidaas daraaddeed wax kasta oo muwaadinka soomaaliyeed ee raas gambooni jooga iyo kan raas caseer jooga iyo kan laawi caddo jooga wada taabanayo dowladda dhexa mas-uulka ah dowlad goboleed mas-uulka maaha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaaggiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayoo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasira muwaadiniinto dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasira muwaadiniin deegaan taabanaya waa laga yaabaa wadatashi waa laga wada tashanayaa go-aanaa laga wada gaarayaa wadaagaa la yihaah nidaamka federaalka ee aan rabnaahi inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kale xuquuq ah oo kale maxaanku irahday eh, heybad ah oo kale ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqaynayaan inay sidaas tahay muwaadiniintoo la kala fadilo degaanadoo la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ah hayo isku dadkaoo la kala celiyo inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kastoo soomaaliyeed maslaxaddiisa waxay ku jirtaa soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas hadduu kasoo tago deegaankaas taga uu degi karo ku noolaa karo maxaan ku rahdaa ku dhaqmi karo xagga kale hadduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirado kale xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda iyadoo isku dhex jirta oo soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo degaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkan muxuu ahay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn ayaa balaayadaasi dhacday waa la kala miirmay dowladda soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la yidhaha dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan oo ninba meel degi karo qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay waan garanaynaa qabiil uu degaankiisa ku filan yahay ma jiro qabiil kasta waxaa anfacaya soomaalinimo soomaalinimo wax ku helayaa soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan karaa maxay ahayday eh, xadiidkii ahlu maka shu-uuntooda ayagaa yaqaano soomaalia degaan kasta shu-uuntiisa hoose asaa yaqaano madax banaan shu-uuntiisaas hoose ku xallistana waa leeyahay waana la siiyey oo dastuurkaa siinaya laakiin shu-uuntii dadka ka dhexaysa in inta la jiido kuwa dagaameed laga dhigo yaan yaynaan isku dayin meesha aan rabno inaan ka waantuuno cadaaladun ay ka toosayso waa meesha kaasina wuxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalka madaxweynaha uu kaga hadlay arrinta federaalka ayaa daba socota go-aankii dhowaan ka soo baxay puntland ee ku saabsanaa inay u dhaqmayso si ka madax bannaan

gobolka shabeelada dhexe weli waxaa yaala isbaarooyin lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah muddo afartan maalmood gudahooda isbaaro taala degmada balcad waxaa lagu dilay laba ruux oo shacab ah inkastoo raggii dilalka geystay lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo haddana weli waa halkoodii isbaarooyinka dowladda federaalka iyo hirshabeelle waxaa lagu eedeynayaa inaysan weli u dhaqaaqin inay qaadaan isbaarooyinkaasi sidoo kale waxaa dhagaha ummadda soomaaliyeed ku soo badanaya in askari dowladeed qof shacaba uu dilo shilimaad yar guudmar ayay intaasi ahayd balse markan waxaad kusoo dhawaataan warbixin amuurahaasi aan ku eegeyno waxaana inoo diyaariyey waryaheena saciid cabdiraxmaan cali naftu waxaad moodaa in aysan waxba qiimo ah ku fadhin marka aad joogtid soomaaliya magaalada muqdisho iyo inta badan gobollada dalka waxaa ka dhaca dhacdooyin argagax leh kuwaasi oo lagula kaco dad rayid ah oo aan waxba galabsan wax ka yar labaatan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta shan iyo toddobaatan sinti oo ah wax hal doolar oo lacagta maraykanka ah aan dhammayn ayay u geeriyoodeen ku dhowaad dad gaaraya labaatan ruux taasi oo ka dhigan in qof walba oo jooga soomaaliya ay saacad kasta naftiisa u bixi karto wax aan qiimo lahayn al-shabaab oo iyadu geysato gaboodfallo kuwan boqolaal jeer u jibaarma ma ah waxa arrinkan geysanayo balse waa askar ka tirsan ciidamada dowladda oo qaarkood si bareer ah isbaaro ugu dhigta dadka shacabka ah iyo kuwa canshuuraad ugu soo hoos gabada waxa ku kaco falalkan shalay magaalooyinka muqdisho iyo balcad waxaa ka kala dhacay laba dil oo dadka ku noqday anfariir waxaana loo kala geystay nin ahaa darawal mootobajaaj oo lagu dilay isbaaratiil degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo nin miis ku iibinayay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho markaan isbaarooyinka isdultaagno gobolka shabeellaha dhexe waa halka ugu badan ee isbaarooyinka taakataaka isu jiraan waxaana weli socda dhibaataynta dadka shacabka ah loogu geysta halkaas iyadoo madaxweyne xasan sheekh uu go'aano adag ka soo saaray haddana ma muuqdo dhaqaaq loo sameeyey sidii loo qaadi lahaa isbaarooyinkan oo qaarkood sababay dagaallo ahli ah oo dad badan ay ku dhinteen akhyaare waxaad tiraahdeenaan noo dhahan wax kale oo hadda weyn oo aniga ziyaada intaa ku daraayo ma jirto laba waxyaaboodaan rabaa bis inaan ka dhawaajiyo mid waaye magaca isbaaro isbaaro waxay tahay iyo waxay tarto iyo waxay dhib leedahay iyo waa laysu sheegay sharaxaad kale uma baahan magaca isbaaraan rabaa in la bedelo oo la yidhaaho qaadicu ariiq maanta wixii ka dambeeyo isbaaro lama yidhaha qaadicu ariiqa la yidhaha qaadicu ariiqna waxa uu leeyahay waa kii hadda muxuu ahaay sheekh sobowna jeedinayey warqadii xigmadda badnayd oo qodob walbau ku yaallahaydo qodob sharaacada islaamka waafaqsan ou ahayne waa tilmaantay ayadana meeshaasaana dhurow noogu horrayso meeshaas intaas oon dhaqan gelinno ayaa dhurow noogu horayso dowladduna waa dadaashay go'aanka shalay golaha wasiir soomaaliya oo dhana loo soo saaray sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shoote oo ku wehelinayay socdaalka madaxweyne xasan sheekh ee xalka gaaridii shaqaaqooyinkii ka dhacay isbaarooyinka degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isaguna si adag uga hadlay daadinta dhiigga shacabka laakiin waxaa muuqato in isna hadalkiisa uusan soo dhaafin afka baarkiisa waxaana xabsiyada buux dhaafiyey rag badan oo dilal u geystay dad shacab ah oo aan cadaaladda la waafajin dadkuna waxa ay dhegta u taagayaan hay-adaha garsoorka dalka oo lagu dhaliilsan yahay sida ay kiisaska nuucana u wajahaan maanta wixii ka bilaabo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulan qaabka abaabulan u dagaala waxaa qabanaya xeerka ciidamada qalabka sida waxaana la horgey doonaa o tigsan doonaa maxkamadaha ciidamada qalabka sida iyadoo qof walba dembiga u gala iyadoonan maxaa la yidhaahdaa sharciga sida u ka qaba loogu qaadi doono waxaa si gaar ah loo beegsan doonaa oo loo bartilmaameysan doonaa madaxda maleeshiya beeleedyada ka shaqaynaya in ay dagaalka horiyaan si gaar ah loo beegsan doonaa haddaba maxay tahay sababta ay caado u noqdeen dilalka lagula kaco dadka rayidka ah ma garsoorka ayaan daacad u ahayn mise hay-adihii ammaanka ayaan xil iska saarin wax ka qabashada falalka guraacan su'aalahan iyo kuwo kale ayaan hor dhignay abuukar cabdulaahi cabdi yabarow oo ah falaqeeya arrimaha bulshada ku xeleer sababta hadda ugu weyn oo keeni karto in bulshadan la dilo ama si macnalaana loo dilo waxaan u sababeyn karnaa waxyaabaha askarka oo ah askar u toobaran waxa loo yaqaana nidaamkii dawligaha ah u toobaran aanan ahayn oo sababtoo ah askariga wuxuu ku shaqeeyaa waxa loo yaqaano qori asaga uu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa waxa loo yaqaano awaamir ah qorigeyga ayaan ka amar qaata ah ayuu ku shaqeeyaa kuma shaqeeyo nidaam duuli ah oo inuu ku amar qaato dad mas-uuliyiin uu ka amar qaato lana yiraado war sidaana saxa ah, sidaana sax maaha la yidhaahdo kuma shaqeeyo hubkii loogu dhiibay inay amniga dadka ku sugaan hadday iyagu ku dhacaan kuna dilaan haddaba dadka maxaa xal u ah soomaalidu waxa ay tidhaahdaa xaggee loo cararaa haddii ay ceelkii ceeladhaan ka soo yeertay duluucda hadalkayga ayaana ah haddii shacabka askartii naftooda uga baqaan iyay badbaado u doontaan garsoorka dalka oo kiisaska noocan ah qaarkood uu la galo odayaal dhaqan ayaa iyaguna u wajaha qawda maqashii waxna how siciid cabdiraxmaan cali aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi waxa uu ku eegayey isbaarooyinka ku soo badanaya gobolka shabeelada dhexe oo ilaa hadda dowladda federaalka iyo hirshabeelle ay wax ka qaban layihiin gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taala markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waa banaanbixi bulshada banaadir beelada dhex joogtaa lagu baarbaaraye war cabdullow xaaladdoon halkaa gaadhin fanaanka la foola laydhaa waxaan ka maqli jiray niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo moogtihiin barbaarteennu beeciyo xaraash ma warniyawan heestiimaabakeela laakiin oytuntumada oyti la fool haddii dheega kooree war goorayn midayow ma waxaad leedahay la foola mar dambe dhamba oo ma heeseen haddii ugu maqli lahaa warwalla weynay haddama waxaadna leedihiin bannaanbaxa khamiista ka dhacaya muqdisho la foolaa ka heesi doona war bannaanbixii somalilan muuse bixi looga soo horjeeday miyaa dib u bilowday horta kii laas ma joogsaday <laughs> bilaanbaki baydhaw jinaydhati elikogobadii madihoba dadkan dholikukubii kobtay aragday dhilaashkii aragdee ku dhiidi war anu bannaanbaxba maqlo waxaan soo xusuustaa yuhuud maa tihiin albaabka naga fura war kalemaanay war ma bannaanbaxa ka dhacaya muqdisho shacabka gob gobolka banaadir u kala hari maayaa la yidhi xataa kuwii kala ah aahey wilijaba soomaali hadhow ay jirtay ismaaciil murgeelle war dad faranaa tiine bannaanbaxa looga soo hor jeedaa dadka muqdisho muddo dheer gumaadaysay guryaha ay ku jiraan in loogu golee jeegada lasoo qabtaana la go'aansadayaa la yidhi marka haddii gobolladii leesku galay muqdishona guryaha loogu galo sow gurigood ma bi'in war awelbi guri ma lahen gurigooda habae war xaaladu waxay maraysaa baa la yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidha gardaroy godkaagii waa taa laguugu soo galay xageed ku gaban doontaa adduunga waacayn war hadday dhinteen kooxihii ama dhammaadaanba haa ka siyaada maamadii dhashaa joogta iyo dhoorrihii qabay awgeedow gafuur rume gudmaashe gale waa lagubaa gutiid gasho yadheegi jari war madoyo anna waxaan maqli jiray gabayga yeeraayo wuuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeed dishaambowa lagu guurihaaye lagu guurihaa war shabaab xaaladda waxay ka maraysaa baa la yidhi sumayhigadeedii gorayoy gabalku dhac war kalemaanay war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka qayb galay shir garsoorka looga hadlayo wuxuuna yidhi soomaaliya waa federaal cid dhihi karta gooniyaan u baxnay iyo gooniyaan u goosannayna ma jirto lagana yeeli maayo maamul goboleedyadana waxaa laga rabaa ciddii wax tabanaysaa ayadoon qaylin inay sheegato war soomaaliya heshiisa madaxdiisa dunidana heshiis la'am iyuu ku celiyey war madaxweynuhu waxaa kaloo intaa ku daray wixii masiirka ummadda soomaaliyeed taabanaya dowladda federaalka ayaa mas-uulka ah waanu cadhaysanahay waxaan doonaan falayaana ma dhici karto oo hadda madaxweyne deni ma laga diiday goonigoosadkii war madaxweyne deni waa muwaadin xaq ule xilkuu raba in la siiyo war deni inuu muwaadin yahay muran kama taagna waana madaxweyne waa maxay xilka ka sarreeyuu raadinayo wargooyin war mahaysaana ra'iisul wasaare xamse cabdiar wuxuu yidhi deni hadisku qanaca u ogolaa eray war bal annagaa wax aragnay warya naloo cagajuglayn buu yidhi dastuurka dalkana sanadkan soo socda waa la dhammaystirayaa buu yidhi kollabana cid lugta nugu dhegta iyo cid qoorta nugu dhegta u joogsan maynuu yidhi waraysul wasaaruhu waxaa kaluu yidhi shabaab bangiyada dalka ku lahaayeen waa soo xidhnay hayehee lacagta ku jirta yaa loo qaybiyeyhe maxaa loo qaybinayaa macawusley baa xaq u leh war lacagta dadkii laga qaadayaa joogay ha naloo qaybiyo war waan lusan tahay ciddii shabaab lacag ka qaaday waa dembiile ma iska qiranaysaa war waxaa la yidhi kan lacagta dhibii kan qaraxa soo raray ah. waxaa dembi badanka lacagta dhiibay marka ninkan yaa la qarinaya hala qabto war langaman haystan wardisaalihinyonay faatahamayka ku gaadna walyi juubay madayow haddaad sidaa ku fakanayso waa la arki doonaa aryaadaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ah ownimaad horuu haaraatiiso ninkuu eh? qaaba miyaheera eh? nimaad horuu haaraatiiso ninkuu eh? qaaba miyaheera warwalla weynayaan idiin warrame wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin wuxuu yidhi is-afgarad bay ka gaadheen odayaasha iyo xukuumaddu xiisaddii laascaanood maalmahan ka taagnayd war somalilan way ka baxaysaa laascaanood miyaa laysgu afgartay waradeer adeer anigu buntland kuuma sheegine laascaanood somalilan bay ka tirsan tahay wargabasow xaaladda laascaanood xukuumadda somalilan iyo odayaasha dhaqanku ma isku dhinacay u wadaan mase waa kala wadaan warkalamaanay war ma haysaane gudoomiyaha gobolka banaadir madaala wuxuu yidhi shaqadii gobolka banaadir cabdila shideeyaa la wareegey iyagaana sameeya dukumiintiyadii sabraloogooyinkii iyo wixii shuruuc ahaa war maqandaraasaa lagu siiyey war wuxuu yidhi waa dembiilayaal abaabulanoo foojar ku shaqaysta qaarkoodna waa qabano waa xidhan yihiin qaarna waa daba joogna war gudoomiyuhu hadduu cabdilashideye qabto waa arrin fiicane xafiisyada gobolka banaadir iyo arimaha dhulka waxa ka jira hoos mau eegay war gudoomiye madaalo waxa kale u yidhi gacan daahira wax nadiifisee madaxda gobolka banaadir musuqa ka fogaadaan abawtan oo kale wargooyin musuq gobolka ka jira miyaa cabdulla shadeeye lagu eedi karaa war weliba leerey maroodota kartuus fuulum aragaa kankalata kartufuulu arage warmadeeyow maamulka gobolka baay maahan waxa laga hadlayo waryaaskudahowaasa walmooshidii waa berinta kataale warwar ma haysaana jenaraal cabdiqaybidu wuxuu yidhi dheer aadi miyuu yidhi wargooyin ma wasiil bay iska joogayaan war shaxda shabaab lagu dabar goynayo aniga hayee dawladdu hayay xil saarta miyuu yidhi war horta haddii xaradheera la rabo in la qabto madaxweynaha galmudug qoorqoor ma lagala tashaday war waa waalantiina sanata cabdiqadi dastuurku ka hadlaya wuxuu yidhi beesha lixaad ee caasimadda xalana fadhisa inta lagala tashanayo dastuurku ma dhammaystirmayo war xaquuqdii beesha lixaad dastuurka kuma kuba ha lagu daro miyay leeyihiin wargooyin beel dalka wax ka degan in laga taga khalad bay ahayd marka horeba war bishaarow ra-iisul wasaare ma kula qabaa warwar ma haysaana gudoomiyaha gudiga doorashooyinka puntland dani lama qabna miyuu yidhi faragelinta haddaad naga dayi weysiin aan iyo erena warwarkaa naga qasanaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland wuxuu yidhi lixdan kuna isdiiwaan gelisay waana sii soconaysaa diiwaangelinta cidna loo fadhi maayo wargooyin anugu diiwaangelinta puntland waxaan kula yaabay meel kastoo wax lagu qorayo waxaa tagan gaadhi dhishii ka saaran yahay war doorasho wadankanka dhiitangaalka ayaan faylahaytay iyaana meelkasa dhuunshilka yaali garmahaysada shirkayaashii xilligii doorashada gaalkacyo waxaa loo bixiyey gudiga xalinta khilaafaadka horta diiwaangelintii iyo doorashadii somalilan puntland markay ka koobiyeyse miyay iska daayeen war somalilan warkama ay sida madaxweyne muuse biixi waa kii yidhi mar hadday puntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobaye gaadhi kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ii gudboon tahay midnimo inaan goleeya waanan go'nay waanan go'nay ba guri jirta anaga booso hataa godlateenna war bishaarow goorbay diiwaangelin doorasho ka dhexaysaa jubbaland baqayo codkaygu waa barahaarujine baadi weeyaanta sawde ma looho birmado beledkennii bu'aale ma naga war labadii labadiiaas ee dadka masaakiintaa ku kala dilay balcad iyo axmar weyne ee weliba shanta kun wax la mida u dilay gacmaha iyagoo isaga xidhan oo ka katiinadaysan baan arkay war waxaa ka sii darneed qorihii ay wax ku dileena la soo hordhigay war hangiyo maldiloontihi labaanhandamiinana war taliyaha booliska gobolka banaadir waxau yidhi dembiilo walboo la soo qabto rag garaadalahaa daba jooga ilaa garaadaha laga rifano xal la heli maayo war sheegin taliyaha sheegay waxaasoo kale lama sheegay ha sheegin muxuu odhan waaye war waxaan indhahayga ku arkay rag shabaaba ah oo shacabka degmada kaaraan ay soo qabteen oo maxkamadda ciidamada la hor keenay oo ay weliba shacabkii ku markhaati furayaan marka waxaa ii caddaatay reer muqdisho inuu kacdoonku dhab ka yahay markaanna keena aan bannaanbaxa aadni bulshada banaadir beelada dhex joogta lagu baarbaaraye fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday damankay meermeerisa ilendoqol didka makaadi damankay meermeerisa duxdayka jirtaabay dhaxani ka dishaayo duxdayka jirtaabay dhaxani ka dishaayo ma dirsado walaalkay ma dirsado walaalkay intay dunida joogtay ma dirsado walaalkay ma dirtado walaalkey intay duni masuugti boqolidafkaade ageedahaw u darbambay uruga hawgeedaw udihindaynayada ageedahaw u darbambay uruga hawgeedaw udihindaydayada sawirtiyo tugmashay ka dooratay e madadba adoqoneedaqaabe dadeeda haw gudarba meyrurda awgeeda haw rudihimayda yada dadeeda haw gudarba meyr ayada awgeeda aw gudiimeyda ayada dawartiyo dugmashay ka dooratay madadbal adubooni isaay goboliga taade markay dalad tiraabay markay dalad tiraabay ilmadada isaay goboliga taade تعليم تلو درر بيد على المساء la bay tahashataa tacliinta og dareeri bay dacalmataa duruusta og la bay tahashataa jahilnimay sida ku dayntahay sidaa ku dayntahay madadaba adoqoneadaqonegabkaabe hayantabay dib u noqday gacanteday dibuu noqday dhowfurgawn aburburay dagaalama dulinimay sida ku dayntahay sida ku dayntahay madadba adoqole doqole dadkaade